bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli illahi alaamiin wacla aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu saalix bn cabdilahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kulli minhum ila sufyaan bn cuyayn can amr bn dinaar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr alcaas can cabdillaahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alraaximuuna yarxamuhum alraxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi samaa wamin taraa'iq raxmati raxmat lmudarisiina bilmutadarisiin biaalibiin biiqraa'ihim usuul almutun khaasatan usuul xadiidi almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin fahada huwa almajlis الثالث والثلاثين في ليلة السبت السادس عشر من شهر ذي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 laakiin waad garan kartaan waa kitaab aada weyn taqriiban waa laba kun oo xadii oo weliba axaadiid aad u culculus ah oo muxuu ahaa akhlaaqdii iyo diintii inteeda badnayd koobtay sida awgeed marka dibdhac aanan eh, lagu tashanin ayaa dhacay oona dhici kara marka insha allahu tacaala ha loo dulqaato eh, insha alla waana wada dadaali dhammaantain biidn lla casa wajal uu ka bilaabana caaw cashirka waa baabka baabu nahyi can ilqiraan waxaan ku soo jirnay kitaabu adabi acaam cunnada aadaabta ee laga raba ayaan ku soo jirnay baabkana waa baabu nahyi can ilqiraan bayna tamratayni wa naxwihima ida akala jamacatan ila biidni rufaqatihi baabu can ilqiraani xiriirin la xiriiriyo ama la labalabeeyo bayna tamratayn laba timirood iyo wanaxwihimaa laba timirood iyo wixii la ah idaa akala qofka hadduu cuna jamaacatan jamaca hadduu la cuna weyaan idaa akala hadduu cuna jamaacatan jamaaca wax la cuna weyaan ilaa biidni rufaqatihi dadka rafiiqyaalkiisa ah oo cunnada ayadaa shurakada kula ah idinkooda mooyane inuusan labalaba qaadanin ayuu baabkan baab u yahay oo arinta idan manhi ay tahay masaladan ama baabkan wuxuu u caqidan yahay waxyaabaha labalaboobi kara amaba labalabada loo qaadan kara tusaaleaan timirto kale iyo wixii la noocaasa in qofka uusan haddii dhaqanka iyo mxuu ahay sida caadiga in xabadxabad loo qaato cunnadiina shuraka ayto laisku leeyahay inuu xabad qaato uusan labalaba iskuga qabanin saddex iskuga qabanin weeyaan saas ayuu nabigeena diiday calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo istisnoona marka hadduu qofka ogsoon yahay dadka la fadhiyo inaynan xaajo idan badan u lahayn oo timirta iska mutawafiro iska badan tahay dan badan ay ka lahayn sidoo kale hadduu ka fasax qaatana waa lamid mid maxaa yeelay hadda cunnadoo kale saxan baa la keenay saxanka isagaa afar qof baa isku ama shan qof shurakay ku yihiin shantaa qofoo iyaga ah isku caloolna ma ahan inkastoo inoo imaan doonto insha allahu tacaala diraase la sameeyey caloosh biniaadanka inay muxuu ahaa inta badan maciidada shayga layidhaahaa biniaadanka isku qaad tahay laakiin isku waxun ma dadka ninbaa wax yar ay ku filan tahay ninna in badan buu u bartay caloohiisu sidii u baray sida awgeed cunadiina waa iska taallaa marka in loo xisaabiyo qofki ma ahan laakiin wakhtiyadan waa wakhtiyada ciriiriga iyo culayska u jira oo dadka cunnada iskulah aynan ku wada filnayn hadii qof uu muxuu yara boobsiiyena inta kale inay qadaan ay khatar tahay marahaasoo kale ayaa la diidayaa in qofka uu ka talax oo sidii la rabay si aan u dhaqmo weeyaan xadiidka aad wacan jibilata ibni suxaymin qaala asaabanaa saxaabigataabiciga wuxuu leeyahay asaabanaa waxaa nugu dhacay caamu sanatin sanad abaar ah caamu sanatin waa sanad abaar ah sanada waa abaarta lidalika rabbigan subxaana wa tacala wuxuu leeyahay falabitha fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caama ilaa hamsiina caama marka caamka inta badan culimmada waxay leeyihiin waa barwaaqada iyo nolosh wanaagsan iyo ayaa loo isticmaalaa sanadana waxaa loo isticmaalaa inta badan abaaraha iyo qaxdiga iyo culaisyada iyo kurbaha iyo digaalada iyo sanadahaasa loo isticmaala weyaan marka asaabanaa waxaa nagu dhacay caamu sanatin sanad abaar ayaa nagu dhacay weyaan maca ibni zubayr ibnu zubayr ayaan la joognay oo cabdulahi bn zubayr raximahullah raxmatan waasica ama radia allahu tacala anhu arda wakhtigiisa ayaan la joognay farusiqnaa waxaa nagula arsuqay oo nala siiyey tamran timir ayaa nala siiyey wa kaana cabdulaahi bn cumara cabdulaahi bn cumar wuxuu ahaa yamuru binaa midna soo mara wanaxnu anagana naakul anagoo cunayna timirtii fayaquulu markaasa wuxuu ley laa tuqaalinu ha xariirinina oo labalaba ka dhigana timirtii fa ina nabiya nabiga sal allahu aleh ali wasalam wuxuu diiday can iliqraani in la xariiriyo oo timirta labalaba loo qaato wuu diiday haddii cuno la wad cuna uma yaquulu wuxuu dhihi jiray cabdulaahi bni cumar ila an yasta'dina inuu ka idin qaata arrajulu ninka ahaahu walaalkiis qofku wax la cunaayey inuu ka fasax qaato waa baab kale laakiin sida kale in labalaba loo qaato waa la diiday kelimadan dambe oo ilaa an yasta'dina arajula ahaahu mudraj weyaan fi lxadiid ay leeyihiin culimmada qaar oo hadalka cabdilaahi bni cumar weya radi allahu tacala arda qaarna waxay leeyihiin maye eh, waa qowlka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh baabka labaad baabu maa yaquuluhu wuxuu dhihi oo yafcaluhu uu fali man yakulu qofka wax cuna oo walaa yashbacu aanan dhargaynin qof baa wax cuni mar boolbuu baahanaya baahidiisi waa mustamir qofka noocaasa muxuu samaynaya xadiidka aad can waxshi ibni xarbi radi allahu tacala canhu ana asxaaba rasuuli illaahi rasuulka alla saxaabadiisa sala allahu calayh wasalam qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka allow innaa annaga naakulu waan cunnaa cunnada walaa nashbac mana dheragno qaala wuxuu yidhi falacalakum waxaa laga yaabaa oo suuragal ah, inaad kala tagtaan oo cunnada markaad cunaysaa nin walbuu dhinac u istaago ood nin walba dhinac u cuna ayaa laga yaabaa qaaluu waxay yidhi nacam ha nin walba qaybtiisu qaataa qaal wuxuu yidhi fajtamicuu ku kulma calaa acaamikum tan labaadna wadkuruu waxaad xustaan isma allaahi magaca allana xus oo bismillaahi dhaha yubaarak waa lakum adinka fiihi cunnada dhexdiisa ayaa lidiin cunadaas cunno barakaysan oo idin deeqdo idinku filan oo idin infacdu rabbi idinkaga leeyahay subxana wa tacala rawah abu daawuud xadiidku waa xadiid xasan likhayrihi duruqdiisa marka la jamciyo ayuu wuxuu noqonayaa xasan weeyaan laakiin xasan muxuu yahay likhayrihi addaciifu addaciifu ida tacadadat turuquhu wa kaanat hadihi turuq khafiifat adacf dacfigeedana usan shadiid ahayn oo iyo waxyaaba aan lagu durin qofka raawiga ah markaas ayaa waxaa weyaan yanjabir markaasu wuxuu noqonaya xadiiun xasanu liayrihi saas weyaan baabka saddexaad ee caawa baabu lmri farid liisfaro bilakli cunid la cuna liisfaro min jaanib alqascati xeerada ama saxanka dhinaciisa in wax laga cuna oo geeska wax laga cuna wanahyi iska reebid liiska reeba an ilakli cunid la cuna min wasaiha xeerada bartamaheeda in wax laga cuna amaba saxanka bartamahiisa iskareebid liska reeb ayuu baabkan u baab yahay weyaan fiihi baabkan waxaa ku sugan qowluhu sala allahu calayhi wasalam nabiga qowlkiisa wa kul cun mima yaliika wixii ku soo xiga cun xadiidkaas oo muttafaqun calayhi ah kamaa sabaqa sida noo soo hormartay ayaa baabkan ku sugan weyaan su'aalaa isweydiin karaa marka xadiidkan uu nabigu yidhi sal allahu calayhi waali wasalam wa kul mima yaliika yaa loo yidhi arrintayda saxaabiga arrinka asaga loo yidhi ku ahaa magacii haye magacii magacii saxaabigaas ninkan aad buu soo dhoweeyey akhuuna laakiin baa u dhiman ayb calumuum ummu salama wiilkeedii oo abu salama u dhalay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam rabiibkiisa ahaa ma cumar ibnu salamuu ahaa ma camar ibnu salamuu ahaa ma muxamed ibnu salamuu ahaa camr ibnu salama jasakum allah khayran hay ah, saas weeyaan saxaabigaas nabiga calayhi salatu slam wiilkaa yar wuxuu ahaa kaanat tatiishu yaduhu bisaxfa xeerada ama saxanka ayuu marba inta waa ilmaha yaroo taqaanae dhaqankooda markaasaa nabiga uu la hadlay wuxuu yidhi yaa ghulaam sami illaaha wakul mima yaliik wakul biyamiinik cafwan wakul mima yaliik muttafaqun calayh xadiidka aad waa ibn cabaas radi allahu tacala canhuma can nabi nabigeena sal slm qaala nabigeena wuxuu yidhi albarakatu barakada tanzilu waxay kusoo degtaa wasada acaami cunnada bartamaheeday kusoo degtaa fakulu cuna min xaafatayhi labadiisa dhinac ama labada daraf ka cuna weeyaan walaa ta'kula ha ka cunin min wasatihi cunada bartamaheeda wasadkiisa ha ka cunin weeyaan rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiiun xasanun xadiidku xadiid saxiix weeyaan sababta loo diidaa marka in cunnada bartamaha laga cuno maxay tahay barakadii hal meel ku soo degtay barakadaas marka way haddii marka aadun ku boodo meeshii bartamaha ku boodo maxaa dhici cunada kalena barakalaan ku dhacda sooma marka aadaabtana waxaa ku jirta qofka dhanka soo xaggiisa xiga inuu cuno marka waxyaaba badan bay ku tacaluliyeen ragga sharxa axaadiista nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidka muhiimadda laakiin waxaa weeyaan in nabiga u diida calayhi salaatu wasalaam in bartamaha cunnada saxanka laga cuna maxaa yeele barakada ayaa halkaa ku soo degto saasuu nabiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam xadiidka iyo aaaad an cabdlahi bn busrin radi allahu canhu qal wuxuu yidhi abdlahi bn busr kaana nabigu wuxuu ahay sal s kaana linabiyi cafwan kaana waxaa u sugnaaday linabiy nabiga sala allahu aleh ali wslam qascatun xeera oo yuqaalu laha loo yidhaahdo alharaau tii cadeed loo yidhahda alhara min alqur tii cadeed loo yidhahdo weyaan yaxmiluhaa waxaa soo xambaara oo soo qaada arbacatu rijaal afar nin baa soo qaada xeerada maxay leegtahay <laughs> xeero afarnay soo qaadaysa ligid maaragtay intaad nooleedeen waxaan umaynaa yutoobiyada iyo waad ka aragteen xeerooyin neef geel uu saaran yahay toban nin ama labaatan ninna ay ag fadhiyaan soomaad arkinta iyada qolyaha batarka iyo kibirka iyo eh, israafka ka batay qaybo ka mid ah ayaa neef geel baa halkan lasoo dhigayo isqabo saxanbaasbariis ay dul saaray neefgeelaha labaatan qofa saa ugu wareegsan waa neefgeela oo kaamila ah. waxay ka qaadi karaa neefgeesa uga sarreey yutobiyada iyo ka fiiriye dalaas raggaanan arkin ragga haddii kalood aragteen marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maxay ka cuni karayaan weliba nabigeenna calayhi salam xeer marka wuxuu lahaa afar nin ay soo qaadaan harrana magaceeda lagu magacaaba falamma adxaw saxaabadii markay barqaysteen amaba ay bariisteen taqriiban barqadiyaa la gaahay wasajaduu ay dukadeen adduxaa salaatu duxana ay dukadeen waa waqhtiyada taqriiban saddex saac laba saaci bar iyo afar saac meelahaas weyaan taqriiban ilahay baa ogsoon waqhtiga u ahaa utiya waxaa la keenay bitilka alqasca xeeradii ayad ahayd oo qarro ahayd ayaa la keenay waqad urida iyada oo mxuah la maraqeeyey fiiha gudaheeda tariidka waxaa weyaan cunada ama khubsiga rootiga canjeerada jabaatiga malawaxda wixii la mid ah in inta la jarjaro kadibna maraq lagu shubo maraqana lama dhihi kara ariid lama dhihi kara ilaa ida kaana maraqa laxmin hilib maraqiisa duusan ahayn oo maraq bilaashka iyo waxyaabahaas dalac bilaashka markuu yahay lama dhihi karo ariid ariidka marka waxaa loo yaqaanaa maraqa xoolaha oo hilibka caadiga ah maraqa laga mxuu aha ka baxa haddii maraq lagu soo shubo meesha waxaan ka marnaanan inta badan waxaan ka marnaanayn hilibkin kama marna inta badan haddii marba la keeno maraq iyo la keeno suuga maraqaysan inta badan mararkaa loo dhici kartaa in maraq qallalan iyo jabaatil iskugu kaadara sooma laakiin inta badan kama marnaanaysa ila hilibka inta lagu reebi xeerada intaa leeg mid kale maraqa hilibka ka soo baxay muxuu leekaan karaa oo aad u badan marka macnaheed waxa weeyaan ariidka isaga ah waa fataration oo hilib iyo muxuu aha maraq iyo hubs isku jira xeeradii oo buuxday afar nin wadaan ayaa meesha la soo dhigay marka waqad urida iyadoo la maraqeeyey oo la fatareeshineeyey fiiha xeerada gudaheedii faltafaw way ku duubsameen oo ku wareegsameen saxaabadii calayha xeeradii falamma kauruu markay soo bateen oy soo wada aruureen ku jilbajacsaday ama waaga jilba fariistay rasuululahi rasulka al sal slm nabiga jilbihiisu ku fariistay intuu lugaha taagay ayuu jilbaha ku fariistay cagahan damba iyo farahan dambana dhulkuu dhigtay sida ataxiyaadka markii amaba sujuudoo kale qofka markuu sujuudi rabo saasuu nabigu fariisa calayhi salaam faqaala acraabiyun nin reer baadiya dhawaaqay marka wuxuu yidhi maa haadihi aljilsa fadhiga noocaanna ah, oo cunnada marka la cunaa loo fariisana muxuu yahay ilan saas iyaguma ay aqoonin faqaala rasulla rsulka wuxuu yidhi sal ll slam ina allaha la weyne jacalanii aniga oo muxameda sal lla slam wuxuu iga yeelay cabdan adoon buu iga yeelay addoonkaasoo kariiman ee karaamaysan walam yajcalnii igama yeelin jabbaaran mid awood dulmiilo ah oo caniidan madax adag igama yeelin rabbigay subxaana wa tacaala jabbaarka waa qofka awoodda badan awooddiisana wax ku dulmiya kaas ayaa jabbaar la yidhahdaa qofka laakiin iska awoodda badan oon dulmiga lahayn jabbaar ma la dhihi karaa waa qofku dulmiilaha iska ahna oon tabarta lahaynna muxuu dulmin karaba marka jabbaarka waa qofka awoodda badan oonu wax dulmiyo awood badana dulmi badana ah ilaahayga muusan way caydan ee madax adag uma qaala rasul rasul ale wuxuu yidhi sal cuna min xawaalayha xeerada darfaheeda ka cuna weeyaan wadacuu ka taga dirwataha qaybta sarena ka taga weeyaan yubaarak fiiha waa la barakaynayubaarak waa la barakaynaa fiiha gudaheeda ayaa la barakaynaa weeyaan rawahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyay biisnaadin jayidin dirwataha aclaha weyaan bikasri daali wadammiha durwatahana waa la dhihi karaa dirwatahana waa la dhihi karaa weyaan xadiiku waa xadiid saxiixa weyaan nabigaana ka sugan calayhi salaatu wasalaam bisanadin saxiix baabu karaahiyat alakli cunid la cuna mutakian iyadoo la dangigisan yahay qofki ayaa uu baabkan baab u yahay weeyaan marka laba macnood ayaa lagu sheegaa macno waa macnaha imaam nawowi caleyh raxmatullah uu ka soo naqliyey raggii nin la yidhahdo khaaabi macaalimu sunan ninka iska lah fii sharxi abi daawuud ninka isaga ayuu ka soo wuxuu ka dhigayaa marka in waxyaaba yaradiisa amaba ha noqoto barkima amaba firaashya iyo wax muxuu aha noocaasa in qofka markuu cunnada cuna in waxyaabahaas ku fariisto inay karaahiya tahay ayuu ku fasiraya khataabi caleyh raxmatullah laakiin ittikaaga sida caadiga aho macruufka ah oo aadka loo yaqaana waa qofki inuu muxuu ahaa gadaalgadaal u tiirsado ama uu dhinacdhinac u yar tiirsado saas itikaaga inta badan saas ayuu mxuu ahaa ku qurux badan yahay weyaan saas ayayna rag badan ay ku fasirayeen lakiin imaam nawwi caleh raxmatullah wuxuu ka soo naqlinaya khaaabi inuu mxuuah itikaaga yahay in barshimo iyo waxyaaba inta laisdul saarta qofka uu mxuu aha isaga oo aad u raaxaysan kadibna cunadii u cuna lidaalika hadda mararka qaar eh, waad aragteen guryaha fadhiyada waa laba qaybood fadhi waa fadhi lagu dangeygsadoo mxuu ahaa jilacsan midna waa mid qoryo aho mxua ah xagga inta la dhigo soomaad arkin waa lagu qadayaa sooma inta badan waa alwaax soo soo malaha qaar kuwaas waaba niman fiqiga isaga laftiisa waxbaa ku jira oo waxaa dhici karta in xadiidkan nabigeena uu sheegay calai sala qofkii in waxyaabaha jilacsan uu kudul cuna iyo waxyaaba noocsan istimbaad in badan oo la socda oo mxuu ahaa macaalimta diinteenna iyo axaadiista nabigeena alai slam ama sunanta nabiga ka sugan amaba aayaadka qur-aanka ah maciishkan aan ku sugannahay iyo noloshaan lagu suganyay in badan oo mid ah waa laga curiyaa amaba dad rumaysana ka curiyeena oo aaminay amaba dad ka faa'iidaysi bas inay ka faa'iidaysaan oon rumaysaneen ha soo curiyeena intaba suuragaloo noqon kartaa weeyaan baabu karaahiyat اlakli cunid la cuna inay karaahiya tahay muttakian qofka isagoo dangiigsan eh, in ay tahay karaahiyad ayuu baab yahay weyaan karaahidana salafka markay karaahiya yidhaahdaan waxaa weyaan haaliban taxriim ay ula jeedaan mutaahiriinta oo imaam nawowi ku jiro caleyh raxmat karaahiyada markay ula jeedaanna waa shay qofkii eh, falana aanan muxuu ahaa aad loo caynin qofkii ka tagana la amaano waad garanaysaan karaahiyada marka booska ay joogta xadiidka aad وcan abi juxayfata waxaa laga war wahb ibn cabdlahi radi allah canhu qal wuxuu yidhi rasul lah wuxuu yihi rasulka al sal slem laa aakulu aniga oo nabi muxameda ah, ma cuna muttakian anoo dangiigsan ma cuna weeyaan rawahu lbukhaari baa wariyey qaala haaabi imaam lkhaaabi wuxuu leeyahay almuttaki huna muttaki halkan waxaa loola jeedaa huwa isaga aljaalisu waa kan ku fadhiya muctamidan isagoo cuskaday calaa wiaa'in shay jilacsan oo ka hooseeyo oo taxtahu isaga hoostiisa ahaaday waa barkin wax la mida weeyaan wuxuu yidhi wa araada wuxuu doonay annahu nabiga laa yaqcudu inuusan ku fadhiisanin cala alwiaa'i shayga jilacsan iwalwasaa'ida barkimaha ka ficli man yuriidu qof doona oo kale siduu fala aliktaara inuu badsado min aacaami cunnada bal yaqcudu nabigu wuu fadhiisan jiray mustafizan isagoo irdhaysan qof irdhaysan oo mogta qofka markuu muxuu ahaa wax si mucayan ah amaba ku jiro amaba sibuu u yara kacsan yahay qof irdhaysan ahaan ayuu nabigu u jiray calaihi salaam laa mustawti'an isagoo waxaa weeyaan isdhigtay nabiga uma fariisan jir alaisl qof yara degdegsanoo saas hadda waad u jeedeen waxaan soo marnay xeradii intuu jilbaha dhigtay ayuu muxuu saas ku cunayay ilaa uu qofka reer la yaabay qofkaasna qof degdegu ku jira hadda markaasaa u fadhiisata xageed u ama sujuud ama soo kicitaan qof marka degdeg iyo socod raba habkiisoo kale nabiga cuni jira calayhi salaatu wasalaam nacam bal yaqucdu wuu fariisan nabiga mustawfizan isagoo irdhaysan laa mustawtian isagoon isdhiganin weeyaan wayakulu wuu cuni jiray bulqatan in ku filan ayuu nabigu cuni jira ala slam iskama badin jirin hada kalaam lkhaaabiy hadalka isaga imaam alkhaaabi ayaa fasiray inta hadda aan sheegnay imaam alkhaabi saabi macaalim sunan ayaa iskala weeyaan wa ashaara hayruhu imaam alkhaabi hayrkii wuxuu ishaaray ilaa ana almuttakia qofka muttakiga huwa almaa'ilu qofka u leexsan weeyaan ilaa jambihi dhinaciisa saasoo kale ayuu u yaraa saas oo kale qofkina wax u cuno amaba sidaasoo kale amaba wakadalika dhinac gadaalna way noqon kartaa iyadna laakiin hadda wuxuu ku fasiray qofka labada dhinac mid ka mid ah inuu u tiirsado amaba ku tiirsado amaba waxa dhigto wamaa ilaa dalika laakiin wuxuu iskeenayaan inta badan maxaa waxyaabahan witaaga iyo wisaadada iyo in lagu dangiigsada oo dhinac ha noqoto amaba toos mxuah duldul ha noqoto amaba dee ha kaa hooseeyeen marka macnihii aad uma kala fogo weyaan waalcilmu cind allah caza wajal xadiidkaaad waan anasin radi allahu tacala anhu qal wuxu anas bn malik ra'aytu rasuula rasuulka alla arkay sala allahu aley wasalam jaalisan isagoo fadhiyo muqciyan salka ku fadhiya salkiisa iqcaga waa qofka salka ku fadhiisto birida ku fadhiisto weyaan yakulu tamran tamir cuna weyaan rawahu muslim almuqci qofka muqciga ah alladii waa qofka yulsiqu ku dhajiyo ilyatayhi labadiisa beri bilardi arrada awayansubu ama yansibu taago saaqayhi labadiisa gomadna taago weyaan fadhiga asaga fadhiisan kara ani korsiaan ku fadhiyaa axsant saas weyaan siduu fadhi ninkan weyn qibladu jooda weliba soo yar laab kasto soo yar maqdaa saasuu nabiga alai wuxuu nay isagoo saa fadhiya sal allahu aleh ali wasalam waayahay baabu baabka kale baabu istixbaab alakli cunid la cuna inay sunno tahay bialaa asaabic saddex farood in wax lagu cuna inay sunno tahay ayuu u baab yahay qof weligii weligii saddex farood wax ku <laughs> cuna manugu jira dhaqanba nooma ahaba oad aragteen ya ku cunaan miya saddex farood tabliiq manala <laughs> joogaande raggi ragga aawa tabliiq saddex farood in wax lagu cuna inay sunno tahay ayuu baabkan u baab yahay waxyaaba qaaroo saddex farood bariisoo kale saddex farood ba <laughs> ya inkastoo qolyo waxaa jira qolyahan shiinayska ah. saddex farood waa wax aad u weyne qoryo dhudhuubanoo mxuu ahaa istakiinaha oo laba istakiina saxan beri isku dhammaynayaan laba istakiinuu qabsanaya oo dhudhuuban kadibna saasuu cunaya dhagdhagdhagdhagdhagdhagdhagdhagdhagdhagdhaghakada intaadan adiga adigii saxanka ama qaadadii amaba ku cunaya muxuu ahaa gacantii intaadan nus gaarsiiniyu ka tuuraya iska tagaya laba qoryo dhudhuuban oo istakiinka barobio ah shiinayska waad aragteen umaynaya bariiska waxay ku cunayaan imtixaan marka inay sunno tahay in saddex farood lagu cuna waistixbaabi lacqi lasaabici faraha in la dhuuqa oo faraha muxuu aha qofkuu dhuuqa inay sunno tahay iyo karaahiyati masxiha labada farood iyo faraha iyo saddexda farood in la tirtiro qabla lacqiha iyadoo la dhuuqin ka hore inay muxuu ahay karaahiya tahay iyo waistixbaabi lacqi alqascati xeerada in la leefo ama la maruudsado inay muxuu ahay sunno tahay iyo wa ahdi luqmati luqmada in la soo qaado allatii taasoo tasqutu minhu qofka ka dhacda iyo wa akliha in la wa masxiha in la tiro oo la nadiifiyo bacda allacqi marka wa masxiha in la tirtiro oo xeeradii iyo mxuu ah farihii la tirtiro bacda allacqi markii la dhuuqo kadib oo la leefo ama mxua kadib lagu tirtiro bisaacidi dhudhunka dhudhunka lagu tiro iyo walqadami gomdaha iyo waqayrihima in inta ayada ahba waxa weeyaan ay sunno tahay ayuu baab yahu sheekha leeyahay caleyh raxmatullah tan koobaad saddex farood in wax lagu cuno waa sunna tan labaad in faraha la dhuuqana waa sunna tan saddexaad farihii oon la dhuuqin in la dhaqo ama la tirtiro inay mxuu ahay karaahiya tahayna waa qodobka saddexaad tan afaraad xeeradii laftirkeedii in la muruudsado ama la dhuuqa inay mxuaha sunno tahay ayuu u baab yahaydna tan kale luqmada dhacdo in la soo qaado oo haddii wasakhi wax ay gaareen amaba boori amaba bacaadi wax ay gaareen laga tiro laga nadiifiyo kadibna la cuno inay sunno tahay tan u dambayso gacmihii markaad dhuuqdo ood muxuu ahaa intaadan tirtirin ka hore in waxa weeyaan gacmaha halkaas lagu tirtirta iyo lagu la marsado ayadna <laughs> iyo hayriha wix la midka ah hayrihaada marka waxa soo geli karo mindiilkiia soo geli kara soo markaa tabarbumaah ragga iyaga oo mdhudhummada marsanaan oad arkaysaan tan dambe khaasatan wax kaloo lagu tilaan lahaynin dhudhumihii mooyane tabar kaloo meesha taalla laakiin haddii aas mxuu aad heli karto tiishu iyo mxuu ahaa iftiraasho iyo aad heli karto dhudhumahaada iyo khamiiskaa ka halaabi moogta wax badan baa halaabi iyo sarwaalkii wixii baa halaabi marka masxigaas marka dambe wahayri haadaas marka ah waxayna siinaysaa sicayna siinaysaa sheekha caleyh raxmat ullah waa nin faqiiha xadiid aad wa bn cabaas radi allahu tacala anhuma qal wuxuu abdilahi bn cabaas qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allah aleh ali wasalam ida akala axadukum midkiin hadduu cuna طacaaman cunna falaa yamsax yuusan tirtirin asaabicahu farahiisa xataa yalcaqaha ilaa uu ka leefleefo ood ka dhuuqdhuuqa aw yulciqahaa uu qof kala dhuuqsiiyo ama leefleefsiiyo muttafaqun calayh qofka marka inta badan inuu fartiisu dhuuqa dhib weyn ma lahan laakiin in qof waa yaro dhib badan tahay dadka ayaga waxay culimmada ku qaydayaan qofka aanan kohsanaynin islaanta iyo ninkeedoo kale inay faraha isu dhuuqaan wax dhibaa ah ku jira laa shaka waxyaabaha dee waxaa weeyaan waxay ka mid tahay cushrata zawjiya canuga yaroo isaga aad ah, qofka dhaloo kale mararka qaar waxa laga yaba inuu wax u calaaliyo ood afku geliya sooma sooma dhacda inuu fartiisu dhuuqsiiyo maxay ka dhibaysaa marka man laa yastaqdir qofka aanan quransanaynin ayuu dhuuqsiin karaa ama isagaaba dhuuqi taas weyaan marka mxuu aha wtanlala jeedoadika lagala jeedo mutafaqun caleyh xadiidka kale ee aad وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وxuu رأيت رسول رسuلka أركay صل سلم يأكل isagoo cuna بثلاث أصاaبica سدx farood nabigeennoo ku cuna ayaan arkay tarjamadii iyo isu fiiriye marka فإذا فرقa markuu nabigi arrinta ayada dhammeeya cunada ka baxa laciqahaa saddexdii farood ayuu nabiga marka dhuuqayaa saddexdii farood ayuu nabiga muudmuudsanaya o dhuuqaya rawaahu muslim xadiid aad wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana rasul rasulka al sal allahu aleh ali waslem amara wuxuu nabigeena faray bilcaqi asaabici faraha in la dhuqdhuuqa iyo wasaxfati xeeradii wa qaala wuxuu yidhi inakum adinka laa tadruuna ma garanaysaan ayi acaamikum cunadiinne tii ay albarakatu barakada ku sugan tahay rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyay cunnada ma tan ku hartay oo dhowrka xaba ah ma farta raacday ood biyaha ku dhaqayso meel alle meesha barakada ay ku sugantaadi ma garanays sida awgeed marka in cunnadii eh, waxaa weeyaan saxankii iyo macal gacantiiba la dhuuq ayuu nabigeena faray su marka waxay tahay wakhtiga iyada waxaa dhici jirtay cunnada asal dadkuma ay filneen wax yar qofka muxuu ahaa hal qof inta ku filan leeda laba iyo saddex qof ay iskugu tagi jireen soomayn طacaam اlaثayn kafi aثalaaثa ah, waa noo soo insha allah tacala lakiin hadda waad aragteen saxan weyn muxuu halkan yeelo amaba sab amaba eh, caadi martiqaad amaba maqaaxada markaa tagta haaf cunno isiy aadleed lagu siirayaa saxan intaa leeg waad aragteen maqaaxadaha kala duwan yihiin cunnadii marka maba intaa maba cuni kara qofka muxuu samaynaya marka waxaana laga rabaa inuu wixii <laughs> xadiidku fadafaraya in farihii la dhuuqa xeerada dhan la wada dhuuqa sooma dhuuqi asalkiiya meesha dhabanba sheekha la yidhaha ibn cuthaymiin caleyh raxmatullah waa nin aad wuxuu ahaa faqiih aad ah. qarnigan iyo qarnuquruuntii dhoweyd hadda in ragga soo oo fuqahada rag ugu khatarsanoo ku jiray caleyh raxmatullah aadna in kaftan badan oo majliskiisa laga daalin ahaan jiray cashirka u galana isaga oonan xaqiijinin ummadda fadhidiin ay fahmeen kama tegi jirin Eh, su'aal baa la weydiiyaa yidhaahdaan marka waxaa la sheekh cunaa la cunaya markaasa waxaa la sheekh cunnada cun nin dee aad caato waxba cunino dee un culimmada waa taqaanaa jusuumi ahlilcilmi hayr simaanin dadka culimmada inta badan jirkooda caatanimo ayuu xigaa ama caata weyaan ama caata uxigaya inta badan haaliban lidalika imaam shaafici wuxuu leeyahay lam ara samiinan caaqilan ila muxamed ibni xasan marka saasuu muxuu ah laga soo naqliyaa macnaheeda maaha ay samiin laysa bicaaqil maahan oo dad culimo ah oo runtii weli ku anfacayo dee laba derbi la eegn waad aragteen sooma oo aad u cajaa'ib badan oo wax badan weliba ah waad aragteen marka laakiin haalibka ayaa noocaas maxaa yeelay cunnada ay yaraystaan marka sheekhi marka markuu laba saa dhahayba sheekh waxa leey cunnada cun cunnada haddii aad cuni weyde qashinqubkaa la addinayaa qashinqubka ayaa la geynmasaakiin la siiy meesha ma badna markaasaa wuxuu yidhi calooshay intay qashinqub noqon lahayd qashinqubka la aadiyo calooshad intay qashinqub noqon lahayd oo dee meel qashinka lagu quba qashinqubka la aaduu yidhi marka waxaan kala jeedaa cunnadii marka way soo hartay xadiidkii marka wuxuu ku faray in mxuu ahay la leefsaxankii cunadiina waxaa wey haddii aad calooshaada geyso waad ku bukanaysaaba waxaa tiro badan waa maxaad marka marka ayada ah arrinta ayada mise way taagnaani arrinta ayada waxaa weeya laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusxaa farihim baad marka intii meesha ku hartay kuwii kaa dambeeya ama ha dhuuqeen ama qumaamada ha ku shubeena ayagay u taalla markas ay yeelayaan adiga waa kaa wareegtay inkastoy fiican tahay qofka maqaaxada waa kala duwan yihi marka cunno martiqaadyada in la sameeyo waxaa qofka uu samayn karaa safari iga qofka dhihi karaa haddii cunnada ay soo harta waa lagu safargarayni markaad soo degto ood ka soo degto intaasoo miskiin ayaa hoos wada fadhido muxuu shilin igu rid laba shilin igu rid igu rid oo qaalilaysa marka tobankaad shilin la siina waxa u dhaanto laftoo yaroo soo hartay in yaroo bariis oo isku xiran oo habaysanoo waal fiican ku jira in oo bac ku jirta la siiy marka arrimaha iyaga waa muhiim arrimaha muhiim haddii aad leefi weyday marka ummad kaloo leefta inaad gaarsiiso ayaa aad u fiican weeyaan saas ayaana wanaag badan nacam xadiidka aad anhu jaabir waxaa laga wariyay radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal slm qaala wuxuu yidhi idaa waqacat haddii ay dhacdo luqmata axadikum midkiin luqmadiisa falyahudha ha qaato oo ha soo qaado luqmadiisa oo falyumit ha ka biha wixii ku sugan maa kaana wuxuu biha iyadoo min adan dhibba wixii soo fuulay oo qashin ahaa ka zuuliya weeyaan waliyakula walaa yadac yuusan ugu tegin lishayaani shayaanka walaa yamsax yuusan tirtirin mxuuaha yadahu gacantiisa bilmindiili iyo tiishka baalkan hadda loo yaqaanay yuusan ku tirtirin xataa yalcaqa ilaa uu ka leefo asaabicahu farahiisa fainahu maxaa yeelay laa yadri ma ogsoona ayi acaamihi cunnadiisa kii ay albarakatu barakada kusuganta ma garan kara weyaan rawaahu muslim cunnadii barakayadan waxaa laga yaabaa intaas yarood biyaha ama mindiilka aad inay cunnadii barakada raacdo oo ay kugu dhacdo weyaan rawaahu muslim xadiidka aad anhu waxaa la weri jaabir radi allahu tacala canhu ana rasuula rasuulka sal l slm qaala wuxuu yidhi ina shayطaana shaydaanka yaxduru wuu imaanayaa axadakum midkiin cinda kulli shayin shay la arka agtiisa wuu idiin imaanayaa meel kastood joogtaanba iyo wax walbood qabanaysaanba inuu idinla wadaagayo isku dayi cinda kulli shayin shay la arka min shanihi shanigiisa ka mid ah ayuu qofka shaydaanka u imaanaya weyaan xataa yaxdurahu ilaa u yimaado cinda acaamihi markuu cunadiisa cuna agteeda faidaa saqadat haddii ay dhacdo luqmatu axadikum midkiin luqmadiisa falya'hudhaa ha qaato oo falyumid ha zuuliya maa kaana biha iyada oo min adan wasakhi dhibaato ah uma liyakula ha cuna walaa yadaca yuusan u tegin lishaytaani shaydaanka faida faraqa hadduu dhammaysto oo cunnadii uu ka faaruqa falyalcaq ha leefo asxaabicahu farahiisa fainahu maxaa laa yadrii ma ogsoona fii ayi acaamin cunnadiistii ay albarakatu barakada kusugantahy rawahu muslim shaydaankiyaa ku xoogaysana cunnadii marka waxaa isweydiisle inta badan maqaaxadahoo kale meelo aan aad nadiif u ahayn ayaa laga yaabaa inuu qofka ku cunteeyo maqaayadaha qaar waxay sameeyaan inkastoo hadda aan aad ugu arkin waddankan miiska waxaa la saarayaa yamanta u badan miiska waxay saarayaan bac nadiif ah oo sufro la yiraay saarayaan marka cunno alla cunnadii kaaga dhacdo oo muxuu ahaa saxanka ka dhacdo waad awoodi kartaa inaad sufradi ka dul qaadato laakiin waxaa dhici karta mararka qaar tiksi iyo balaayo waxbaa jira marka waxay sameeyaan waxay mariyaan gaas iyo waxbay mariyaan waa taqaanaa maqayada weliba hadda aan aad korku ahayn kuwa hayhaygamaha ku yara hoose tisiga waxyaabahaas waxaa lagaga celiyaa sun iyo gaas iyo waxbay marmariyaan soo ma bariiskii oo marka suuga ku dhacay nabiganna calayhi salaa slam muxuu amarkugu siiyey cunada haddii ay dhacdo in la soo qaado la cuno meeshina meel nadiifa ah ma ahan si aad u zuulin karta lamana gaaskii waxyaabihii suntii inay dhici karto maxaan samaynaynaa marka ya maxaan la samaynayaa ya iskaga tagaya layskagaba <laughs> tagaayo waxaa la yeelayaa qolyahan meesha jooga markay cunada kuu keenayaan horta inta badan maqaxadaha waa lagu imtixaanmay berigi hore moogta qofka meeluu khiyaar u leeyahayo gurigiisa amaba saaxiibka gurigiisa ood wax laga cuni jira hadda laakiin nin walba maqaaxadaya waxay noqotay asal marka qolyahaas maqaaxadda markale wax keenayaana waxaa la samayn karaa in la dhaha cunadii saxan weyn nooga keen saxan marka lagu keeno saxan yar ina tirado bahal yar weyn ii keen kadibna bartamaha aad saarato bartamaha aad saarato wixii kaa dhaca marka oo cunadii ka dhaca saxan kale ku dhacay nadiif mogta aad cunaysaa haddii marka ay suurageli weyda idan waxay soo gelaysaa altakliifu biqayri اlmaqduur qofka ilaahay kuma kallifaayo wuxuusan awood u lahayn marka iyada laa yukalif llahu nafsan ila wuscaha ilaa wuscaha marka fattaquu llaha ma staactum adi dadaal bixin karto in dadaal uu sameeyo qofka weliba waxaa u daran carruurta yar waad aragteen guryaha jooga cunnada ay cunayaan intay cunayaan intay daadinayaan badan intay daadinayaan ilmahaasoo kale marka in markii horeba saxan weyn inta meesha lasoo dhiga ama bacdaasoo kale la dhigo kadibna suxuuntooda loo saaro si cunnadii ay daadiyaan ay ku ciyaareen aynan u noqonin arrin cuquubo ah oo khatar ah oo dulmi ay u noqonin ilaa canuga yar saxan marka lagu siiya ugu yaraan afar meelood hal meel cunnada daadinaya laa maxaalo waad ogsoonta haddii marka aad dhul u dhigto ama aad muxuu ahaa meel carro u dhigto waa mushkilad marka in laga dadaalo arintayda waa arrin aad muhiim u ah si nicmada loo xifdiyo weyaan nicmadaas si loo xifdiyo xadiidka iyo saddexii kontonaad wacan anasin radi allahu anhu qala wuxuu kana rasul rasulka ala wuxuu ahy sal l slam akala hadduu cuna cunna hadduu cuna laciqa asaabicu farihiisuu leefi jiray aalaaa saddexda wa nabigu wuxuu yidhi idaa saqadat haddii ay dhacdo luqmata axadikum midkiin luqmadiisa falyahudhaa ha soo qaata walimid ha ka zuuliya canha iyada allada ka zuuliya iyo wixii fuulay walyakulha cuna walaa yadaca yuusan ugtaga lishaytaani wa amarana nabigu wuxuuna faray an nasluta inaan maruudsano saltiga waxaa weyan qofka inuu intuu muxuu aha qabto xeeradii iyo saxankii saas gacanta u mariya kadibna gacantii u leefan weyaan an nasluta inaan maruudsanno alqascata xeeradii wa qaala wuxuu nabiga calayi slat slam innakum adinka laa tadruuna ma garanaysaan fii ayi tacaamikum cunadiina kii ay albarakatu ku suganta rawahu muslim nacam ma qof baa hadla ayib xadiidka aad wa can saciid ibni xaari annahu ninkaa saciid bn xaaria sa'ala jaabiran ayuu weydiiyey ibn cabdilahi radi allahu canhu can wuduu'i weyse ayuu weydiiyey ma laga weysaysanaa mimaa masat innaaru naarta dabka wixii la taabsiiyey amaba ha noqda roojigii oo dab lagu foorno lagu kariyey amaba hilibkii iyo wix la midkaa waxa alla wix dab ay taabato in laga weysaysana in kale ayuu weydiiyey nacam faqaala wuxuu yidhi jaabir maya lagama weysaysanayo qad kunaa waxaan ahaynay zamana nabiy nabiga zamankiisa sal slm laa najid kuwaanan helin mila dalika acaam cunnadaas la kariyey oo dabka la taabsiyey ma heli jirin ilaa cunnadadu waxay ahaan jirta mir iyo biyo inta badan weeyaan ilaa qaliilan in yar mooyane faidaa naxnu wajadnaahu markaan helno oo cunno maraq iyo waxyaaba noocaasoo dab la taabsiyey aan helno lam nakun iyo tiishiyaal annaga ma haysanin ilaa akufana calacalahanaga mooyane iyo wa sawaacidana dhudhummahanaga mooyane iyo wa aqdaamana gomdahanaga mooyane wax kale maanan haysanin intaasaan marsan jirna w cunadii markaan hel noocaasa dufinkai waxyaabahala waxaan samayn jirnay calacalaha iyo muxuu ahaa dhudhumaha iyo lugaha hoose ayaan marsan jirnay uma intaa kadib nusalli waan tukan jirnay walaa natawada' mana weyse qaadan jirin amarka xadiikan wuxuu raadku leeyahay xadii kale oo imaam buhaari laftiis u warina oo waxaa weyaan in laga weyse qaato mima masat naar wii dab la taabsiy laga weyse qaato laakiin xadiikan ayaa lagu nasakhay saas ayaa raajix ah weyaan oo wixii dab la wixii aanan ka ahayn hilibka geeloo kale iyo waxyaaba khaasa ah, intaaan ka ahayn in aan laga weyse qaadanaynin ayaa waxa weyaan raajixa weyaan xadiidkan ayaana xadiidka kale lagu nasakhay sida culimmada ay caddaynayaan raximahumullah raxmatan waasica baabu taktiir lydi gacmaha oo lagu badiyo cala acaami cunnada lagu badiyo iyo ay leeda u baabiya baabkan weyaan xadiid aad can abi hurayrata radi allahu anhu qala wuxu hurayra qaala rasul rasulka alle wuxuu yidhi sala allahu aley waslem acaamu labada qof kaafi alaaa saddex ayay ku filan tahay wa acaamu aaa saddexda qof cunnadoodana kaafi larbac afar qof ay ku filan tahay muttafaqun calay xadiiaad waan jaabirin radi allahu tacala anhu qal wuxuui jaabir samictu rasuululahi rasulka alaan ka maqlay sal la slam yaquul isagoo leh acaamu lwaaxidi qofka keligaa ah cunnadiisa yakfi linayn laba ayay ku filan tahay wa acaamu inayni labada qof cunada loogu tiragalay yakfi arbaca afar ay ku filan tahay wa acaamu arbaca afarta muxuu cunadoodana yakfi amaaniya sideed qof rawaahu muslim ay ku filan tahay weeyaan xadiidkan yar qiimo badan bay leedahay lidaalika macidada shayga la yidhaahdo cilmigan xadiidka ah, wuxuu caddaynayaa caloosha qofka bini'aadamka ah sideedaba macidada in ay tahay litri bar hal litir iyo iyo bar uluun liطacaamihi wa uluun lisharaabihi wa uluun linafasihi litir io bar marka litir waa taqaana waaba caaggan yaroo hadda labaatanka shilin ama soddonka shilin la gado oo biyaha ah marka waxaa la rabaa caloosh in la geliyo labadaas litir labadaas nus litir tan mxuu ahaa soddonka shilin ah oo biyo ah iyo soddonka shilin u dhiganta oo cunno ah soo inta kalena waa inta lagu neefsanaya marka haddii marka aad dhammaan wada buuxiso bal ka warrama <laughs> waa mushkilad mushkilad weyaan marka cudurro badan iyo wax badan baa laga qaadaa waxaad u baahanaysaa excis badan iyo orod badan iyo waxaas inaad sucuuraadka xaraariga oo qofka jirkiisa muxuu ahaa baabi'ina inaad iska bixiso u baahanaysaa marka aad cabto sonkor laba kooboo sonkor ah, shah oo sonkortu waad aragteen hadda maqacadaha waa khasaareen qolyaha soomaalida maqacadaha ku dhiboodeen beriga soomaalida meeshan ay ku bilaabanayeen qolyahan madowga mogta muxuu ahaa maqaacadaha meelaha sandaqadaha kulahaa la geli jiray waxaanoo maqaacad ma jirin kadibna waxay samaynayaan shaha isagoo sidiisa la keeni meesha lasoo dhigi marka lasoo dhiga sonkortuna lasoo agdhigi sida hadda caadiga kadibna qofka soomaaliga bahalki dhanba sonkorti marka loo keeno koobka shaha loo keena bahalki dhanbu ku rogaya <laughs> ilaa taqaana sonkorta samagar <laughs> sonkorti marka qofka uu rogo sucuraadka xaraariga oo jirkiisa gala wax aad u badan waxaad u baahanaysaa marka markaad koob shaha oon sonkor aad loogu badaad cabto inaad ugu yaraan socoto kun mitir inaad socotaad ubaahanaysaa kun mitir miiqaa waa hal kilomitr amaba laba kilomitr aad socoto si sucaraadkaas ay u gummaan sankorteeda abi abi abi abi kadibna masjidkaad soo fariisanaysaan qur-aanka laga yaaba inuu sucaraadka salifso abayo suuragalwa oo enerji badana kaa baxa mogta lakiin qur-aanna qofkaan <laughs> ama waan sujuud badan aan samaynayn sucuraadkaan isku shuba oo mashkilad marka baabkaas waa baab marka waxaa weyaan xadiidka marka wuxuu waafaqayaa taqliila acaamka lidalika qof walba qofka kale intuu ka cunta cunis yari yahay ayuu xataa mxuu ah caafimaadkiisi waxyaaba badan ayay ka sheegaan weyaan waalcilmu cind allah caza wajal nacam baabu adab ashurbi cabitaanka aadaabtiisa ayuu u baab yahay baabu adab shurbi cabitaanka adaabtiisuu baab yahay iyo waistixbaabi tanafusi neefsasho la neefsado inay sunno tahay alaaan saddex jeer khaarij alilaahi waalka bannaankiisa lagu neefsado oo qofka biyaha cabo kadibna neefsado bannaanku neefsado kadibna cabo wahaakada iyo wa karaahiya tanafusi in lagu neefsado karaahinimadeeda fiihi fil inaai waalka gudiis lagu neefsado inay karaahiya tahay iyo waistixbaabi idaarat alinaai in la wareejiye inay sunno cala alaymani midigta laga wareejiyo falaymani haddana kadibna midig laga sii wada weeyaan bacda almubtadi'i qofka cabitaanka bilaabay kadib baabkan wuxuu baab yahay habka wax loo cabo laba shay waa muhiim qofka horta markuu waxabaa biyaha inuu intuu qurquriy qurquriy kadibna intuu dhinac iskaga qaado muxuu ahaa waalkii mar labaad uu ku noqdo qurquriyo qurquriyo qurquriyo hakada kadibna uu bannaanka ugu neefsado mar saddexaad saas waa sunno tan labaad weelka in lagu dhex neefsado oo qofka intuu qurquriyo qurquriyo kudhex neefsado kadibna haddana wahaakada maya ayadna waa karaahiya waxaa sunno ahoo kale hal waalbaa wax lagu cabi jiray horana waa taqana dhaqankeennana waa taqana dhakalka cadhaha amaba wixii la midka ah biyaha caadiga xataa ah inta qofka uu caba kadibna qof kale wahaakada saasaa loo wareejin jira soomahin suudaanta iyo sacuudiga ilaa haddeerta dhaqanka ka jira masaajidda biya la dhigaa biyahaas caadigu hadda annaga eh, la shubta oo mxuu inta la sura kadibna la shubta eh, meelaha dhaqaalaha fiican u jira sida xaramaynka oo kale eh, waxaa yeela caagadahan caadigoo tiro badan oo meelna mxu cusayb midna waa markaa isticmaashaad ku laakiin masaajidaha caadiga ah dhaqanka caadiga ah waxaa suran koob bir ah ayaa suran koobkaas birta adaa kucabi anaa kucabi ummadda dhan baa ku wada cabays wax haba yaraatee laga qaado cudur ahna <laughs> ma jiraan waa shay iska caadi ah halkaas waal ayaa meesha suna xataa lama dhaqo meeshuu iska yeela kanaa ku cabi kanaa ku cabi kanaa ku cabi haakada weligiis ilaa uun ama ka jajaba ama ka dhinto kaas baa la isticmaali waan la yaaba runtii arrintaa u fiirsada suudaanta ka sii darnaan maqniba suudaanta waxaa kasii daran ay ii sheegeen sacuudiga kuwaas waa ah, dad kooban suudaanta jidka maarat jidka xataa sacuudiga waan ku arkay waqhtiyada kulaylaha wax sabiil ay yidhahdaan ayaa jira oo qofka gurigiisa markuu saa u dhisan yahay ayuu bannaanka wuxuu dhigayaa tallaajo bir ah oonan la jibin karin oo biyo ay ku jiraan biyaha mxuu ahaa tubooyin ay ku xiran yihiin biyaha qaboojisa naasa biyana ay ka socdaan naasihii marka wuxuu ku laba koob ama saddex koob oo bir ah ayuu silsilad kulu xirayaa nin kastoo marka meesha mara marka qof kastoo biyo u baahno meesha mara iskaga shuban waa cabi oo dhigi waakada cid wax dhaqi iyo ciddan kalahna lama arka marka aan usoo noqdo marka arrintii marka waalka haddii ay noqoto in laisku wareejiyo oo qofkuu ku cabo wax dhib mara ma lahan waa wax dhibaata haba yaraat cudur lagama qaadaayo ilaa qofka isaga a ah shaki iyo iyo ama wax lahubaba haddii ay jiraan baab kale marka ama badanba aan laga lahayn markayd xaajaa jirtay markuu qofka cabo yaa xaqu raban la siiya qofka midigta ayaa la siinaya kadibna kan ku ayaa loo sii dhiibaya qofka cabay midigtiisaana laga xisaabinaya ee qofka dhiibay midigtiisa maaha qofka cabay oo u horreeyey ayaa waxaa weye midigtiisa laga bilaabayaa nacam xadiidkaaad waan anasin radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal slm kaana wuxuu ahaa yatanafasu mid neefsada fi sharaabi cabitaanka alaaan saddex jeer ayuu neefsan jiray markuu biyo caba ama cabitaanka kaleba saddex jeer bannaanka u neefsan jiray wey muttafaqan caleyh yacni yatanafasu nabigu wuxuu neefsan jiray khaarij alinaai weelka bannaankiisu ku neefsan jiray calayhi salaatu wasalaam xadiid aad an ibn cabaas radi allahu tacala anhuma qal cbdilahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu alay slam laa tashrabuu ha cabbina waaxidan hal mar biyaha cabbina jugjugjugjugjugjugjughaka siinina biya ka shurbi lbaciiri ritiga siduu wax caboo kale hau cabbina ritiga ma hal mar afka siduu u saarta ayuu biyaha ku dhammaystaa ragga geela yaqaane ya ritiga marka la waraabana darka loo dhiga amaba saxan weyn amaba wax loo dhiga kadibna ma hal marad biyaha dhammaysanaya misoo madax kor uma qaado laakiin horta wax badan uu wadayaa <laughs> madax kora qaada laakiin waxaa laga yaabaa inuu muxuu ahaa horta boqol litir markuu muxuu ahaa eh, geeyey kadib inuu madaxa kor u qaado marka taasaa la diidayaa ayb xadiidkana abcan waa xadii maqaaluu ku sugan yahay laa tashrabuha cabinan waaxidan hal mar ka shurbi baciir irtigoo kale walaakin ishrabu waxaad abtaan mana laba jeer cabo waulaaa saddex jeer wasammuu bisinka allana mxuu ahaa qabta oo bismillahi dhaha idaa antum sharibtum haddii aad cabtaan weeyaan waxmaduu allana kumahadi idaa antum rafactum markaad ka dulkacdaanna ilaahay kumahadi weyaan rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan xadiidka waa xadii macluul aan soo marnoo badna ayaa waxaa weyaan ku filan filbaab an abi qataadata radi alahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal sl nahu wuxuu diiday an yutanafas in lagu neefsado filinaai weelka muttafaqun caleyh yacni yutanafasu fii nafsi lina weelka naftirkiisii in biyaha iyadoo laga cabaa lagu dhex neefsado su-aasha marka kara waxay tahay maxaa loo diidaya maxaa loo diidaya weelka qofka in afka saarto uu caba kadibna uu ku neefsado uu caba maxaa dhib ah man yujiib fadal axsant waxaa dhici karta qofka inay sankiis wax ka soo dhacaan meeshii uu ku dhaca amaba qofka neeftii qofkii ka soo baxday uu weylkii muxuuha u sameeyo gufaac iyo wax la mid ah oo hayr mustaxsana kadibna qofka dambeey uu ka yayaqsado wixii dhici karto laakiin qofku markuu intuu afka saarto gowgowgowgowsiiyo xagga iska e, leexayo neefsado kadibna qofka neeftiisi maba gaaraysa meesha sideedaba neeftiisi ma gaarayso saas ayaa marka xikamta ku jirta ay tahay weyaan waana badan tahay jazaak allah khayran xadiidka aad an anas radi allahu tacala an rasuul rasuulka sal slm utiya waxaa loo keenay bilamanin cana ayaa loo keenay oo qad shiiba lagu barxay oo lagu daray bimaain biyo lagu daray wa can yamiinihi nabiga midigtiisana waxaa ahaa araabiyun reer baadiye ayaa jooga weeyaan wa can yasaarihi nabiga bidaxdiisana calayhi salaatu wasalaam abu bakr radia allahu tacala canhu ayaa bidaxdiisa jooga weeyaan fa kadibna nabiga caanihii barax ayuu cabay uma actaa wuxuu siiyey alcarabiya ninkii reerbaadiyahu midigta ka jiray ayuu siiyey waqaala nabi weliba wuxuu yidhi ficilkii wuxuu ku daray qowla wuxuu yidhi alaymana midig falaymana kadibna midigt saasaa loo sii wadaa weyaan abubakar oo muxuuha xibuhu man axabu nnaas ilayka caaisha wa min arijaali abuuha ood ogeydeen id humaa fi lqaar badaxdu ka jirayninka reerbaadiyahu midig ka marka haddii aad wax bixinaysa marka wixiina dadka ay wada siman yihiin in midigta mxuah laga wada ayaa laga qaadanaa qowluhu shiiba ee khulita lagu daray weyaan xadiidka aad aad wacan sahl bni sacdin radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal allah alay slem utiya nabigu waxaa loo keenay bisharaabin cabitaana loo keenay fa shariba minhu wa kacabay nabiga calayhi salaat wa can yamiinihi nabigu waxaa midig ka ahaa hulaamun wiil wa can yashaari bidaxna waxaa ka jiri ashyaakhun ah, odayaashii ayaa bidax ka jireen weyaan wa minhum abu bakrin fa qaala lilghulaami wiilku wuxuu ku yidhi ata'danu lii ma ii idmaysaa an uctiya haaulaa odayaasha inaan mxua cabitaankan aniga mxuaan soo reebay ansiya ma ii idmaysaa fa qaala lghulaam wuxuu yidhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa uuhiru ma dowraayo oo minka xaggaada ka ahaatay axadan qofna uma dowraayo fatallahu nabiga wuxuu saaray fatallahu wuxuu saaray rasuul rasuulka alle sala allahu aley yadihi wiilkii gacantiisa ayuu saaray weeyaan muttafaqun calayhi qowluhu tallahu ay wadacahu wuu saaray weeyaan wahada alghulaamu huwa bnu cabaas cabdilahi bn cabaas ibni cabdilmualib ibni cammi rasuuli illahi sala allah alay slam baabu karaahiyati shurbi cabitaan karaahiyadnimadiisa min fami lqirbati sibraarka amaba qirbadda afkeeda in laga caba inay karaahiya tahay ayuu u baab yahay iyo wanaxwiha wixii la mid ah iyo wabayaani anahu iyo caddayn la cadday anahu isaga karaahatu tanziihin karaaha la yidhaha karaahatu tanziih laa taxriimin inaynan ahayn waa nasahitaan iyo waxa weeyaan laga roonin weeyaan karaahiyad shay laga fiican yaha ahaan weyaane karaahiyad taxriim inayn ahayn ayuu baabya imaamka saas ayuu qaba caleyh raxmat culimo kale oo ku diidanna oo in mxuu aha karaaya taxriim ay tahay ee qabana way jiraan xadiid aad wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi abi saciid nahaa rasuulula rsulka alle wuxuu diiday sala allah alay slam can ikhtinaafi alasqiyati sibraarada in la afjabiyo ayuu nabiga diiday calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu la jeedaa an tuksara in la jibiyo afwaahuhaa afafkeeda in saas loo laabo kadibna wayushraba minha kadibna biyaha laga caba sibraarkuu taagan yahay waxaana laga sameeyeyagad ayuu ka samaysan yahay iyo wax aadu jilacsan in afka lasoo jebiyo kadibna saa looga caba ee nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi maxaa wax badan baa dhici kara culimada wax badan bay sheegaan wax badan bay sheegaan laakiin wakhtiga ayaan caawinaynin xadiidka aad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra nahaa rasul rasulka al wuxuu diiday sala allah alay slam in yushraba in laga cabo min fii asiqaa'i sibraarka afkiisa in laga cabo ayuu nabiga diiday awalqirbati ama qirbadi muttafaqun caleyh waa isleeyihiin xadiidka iyo afar iyo lixdanaad wacan ummi haabitin waxaa laga wari kabsha ibni haabitin ukhti xasaan ibni haabit radia allahu tacaala allah ka raali noqdee wa canhum jamiican qaalat waxay tidhi xasaan bni haabit waxaa gabar la dhalatay ayaa waxaa weeyaan ay gabar u tahay ayaa dhashay gabadheeda weyaan gabar xasaan la dhalatay ayaa dhashay weyaan shaacirka nabiga calaih salaa slam qaalat waxay tihi gabadhaas dahala calaya waxaa soo galay rasul rasuulka alla soo galay sala allahu aleh wasalam wuxuu ka cabbay min fii qirbatin qirbad amaba sibraar afkiis ayuu ka cabay oo mucallaqatin xiran oo meel ka soo raaracday qaa'iman isagoo weliba taagan ayuu nabigu ka cabay sal l slam faqumtu waan istaagay ilaa fiiha afkeedii meeshii uu nabiga ka cabay ayaan u istaagayo faqatactuhu kadibna waan soo goostay oon soo goy rawaahu atirmidi xadiidka wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiiun xasanun saxiix wainamaa qaacatha imaam nawwi ee warkaas kale marka wainamaa qaacatha waxay u goysay litaxfada inay ilaaliso mawdica fami rasuulilah rasuulka alla meesha muxuu ahaa u saartay booska asaga inaa ilaaliso aw watatabaraka bihi ay barakaysato aw watasunahu ay ka ilaaliso min alibtidaali in la dullaysto oo meel xun la dhigo oo meel xun muxuu ahaay meesha nabiga afka u saaray ay meel xun ku dhacdo ay arrinta iyada ay diidaysa weeyaan wa hada alxadiidu xadiidkan maxmuulun waxaa lagu xambaaraa calaa bayaan aljawaazi taagni iyo weliba afka sibraarka in laga caba inay bannaan tahay lagu xambaaraya ayuu le imaamka waalxadiiaani saabiqaani labada xadiis soo hormartayna libayaani alafdali sida fadliga badan ayay mxuu iyo walakmali sida kaamilnimada badan ayay caddaynayaan wallahu aclam imaamka saas ayuu ku jamciyey intaas ayaana ku daynaynaa weyaan culimmada wax badan bay ka hadlayaan laakiin wakhtigeeda ma ahan baabu karaahati nafki waa su'aashaan halka masaa'ilkuu soo qoray baabu karaahati nafki afuufitaan la afuufo fi shurbi ama fi sharaabi cabitaanka in la afuufo inay karaahiya tahay ayuu baabkan u baab yahay weyaan in lagu neefsado haddii la diiday in la afuufana min baabi awla can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu ana nabiya nabigeena sal sl naha wuxuu diiday can nafki in la afuufo fi sharaabi cabitaanka in la afuufo faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi waa saa'ilkan oo kale alqadaatu qashin oo araaha aan ku arka fil inaai waalka cabitaanka uu ku jiray faqaal wuxuu yidhi ahriqhaa daadi oo intaad aayar leexisa waalkii tartiib saas intaad tidhaahdo ilaa qashinku ka dhaca qayb raaci weeyaan qayb la raacinayaa qaala wuxuu yidhi aniga laa arwa waa su'aal labaad marka hore waa dhammaatay laa arwa kuma cokonaad oo kuma dhargo min nafasin waaxidin hal neef intaan mxuu afka aan saaro weelka halkaas neefood inaan mxuu ahay biyihii aan kaga dhargo suuragal ma ahan qaala wuxuu faabin ka fogay alqadaxa dhakalka iyo waalka aad wax ku cabays ka fogay idan wakhtiga ayada canfiika afkaada haddii aad laba jeer iyo saddex jeer iyo afar jeer iyo rabto waxaad samaynaysaa marka marka koowaad ood cabto ood neefooto iska leexi afka ka fogay kadibna kusoo noqso kadibna markaad neefsanays afka ka fogay an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal allah alay slm naha wuxuu diiday an yutanafas in lagu neefsada filinawaalka gudihiis in lagu neefsada nabigu waa diiday aw an yunfaqa fiihi in la afufana waa diiday rawahu tirmidiy wa qaala xadiiun xasan labadii cilo oon soo marnayba xadiidkana ku jamciyey baabu jawaazi ashurbi cabitaan inay bannaantahay qaa'iman qofki isagoo taagan iyo wa bayaani ana iyo walafdala sida fadliga badan ashurba in la caba qaacidan qofkii isagoo fadhiyo in iyadoo taagan la cabi karaa biyaha waxa weeyaan ay bannaan ayuu baab laakiin sida fadliga badan oona kaamilnimada badan waa qofka inuu muxuu ahaa isaga fadhiyo cabo weyaan nacam fiihi xadiiu kabsha saabiq xadiidkadaan soo maraynay ayaa ku jira xadiid aad can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bn cabaas saqaytu waan waraabiyey annabiya nabiga sal min zamzama biyaha zamzam ayaan ka waraabiyey fa shariba wuu cabay wa huwa qaa'imun isagoo taagan muttafaqun calayh culimada qaar waxay leeyihin wuxuu qaas ku yahay biyaha zamzamka qaarna waxay leeyihiin nabiga wuxuu u sameeyey libaayaha aljawaas hayrihi axkaam badan baa ku jirta baabka weyaan xadiidka aad waxaan radi allahu canhu qaar wuxuu yidhi ataa caliyun sayd cali ayaa wuxuu yimid baabaraxba meeshii waasa ahayd oo barxaddii waasic ahayd albaabkeeda ayuu yimid bilkuufa ay ku taalla tabcan waa kuufa markuu halkaa joogo weeyaan fa shariba kadibna wuu cabay qaa'iman isagoo taagan wa qaala wuxuu yidhi innii aniga ra'aytu waxaan arkay rasuul allah rasuulka al ayaan arkay sal alla ly slam facala isagoo sameeyey kamaa ra'aytumuuni si kaana yubayin linaasi anahu jaais in arrin bannaan ay tahay ayuu caddaynayay radia allahu tacala canhu arda xadiidn cumar waxaa lay radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahaynay naakulu kuwa cunna calaa cahdi rasul rasulka alle waqtigii sal slm wanahnu annagana namshi annagoo soconna oo wanashrabu waan cabi jirnay wanaxnu qiyaaman annagoo taagan rawahu tirmidi xadiidka imaam tirmidi ayaa wariyey wa qaala wuxuu yidhi imaam tirmidi xadiidun xasanun saxiixun weyaan xukunku maxaa idiin saaran maxaa idiin saara annahu xasan baa idiin saara xasanun saxiix imaam alalbani muxuu saaray saxiix calayhi raxmat ullah calayhim jamiican ayib xadiid aad وcan cmr bn شhacيb can abihi can jadih radi اllah canhu qaal wuxuu yidhi ra'aytu waan arkay rasul lah rasulka al sal اllah alay slem yashrabu isagoo caba qaa'iman asagoo taagan iyo waqaacidan isagoo fadhiyo rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanun xadiikana waa xadii xasan weyaan xadii aad waan anas radi allahu tacala anhu can nabi nabig wuxuu ka wariy sal sl anhu nabigeenna naawuu diiday an yashraba arajulu qofka inuu cabo qaa'iman isagoo taagan qaala qataadatu wuxuu yidhi taabicigaas faqulnaa waxaan kun lianasin anas waxaan kun idhi falaklu cunitaanka bal ka war marka haddii muxuu ahaa noola diiday la diiday ina in la cabo iyadoo mxuu ahaa la taagan yahay cuditaanka waran qaala wuxuu yidhi dalika asharu kaas ayaa ka shar badan aw akhbathu amaba ka liidan ka xun weyaan rawaahu muslim ayaa xadiidka wadiya wa fii riwaayatin ana nabiya nabiga zajara wuu canaantay shurbi cabitaanka qaa'iman iyadoo la taagan yahay xadiidka eh, aad an abi hurayrata radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasu rsulka wuxuu yidhi sal l slem laa yashrabanna yuusan cabi axadun qof oo minkum idinka idinka mid ah qaa'iman isagoo taagan faman nasiya qofkii hilmaama falyastaqi ha iska soo matajiyo cabitaankii isagoo taagan uu cabi rawahu muslim axaadiistaas marka sidee lagu jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa wakhtiguu dhammaaday culimmada wax badan bay ku jamciyaan qaar waxay tarjiixiyaan axaadiista bannaynaysa oo ayadaa raajix dhahaan qaar waxay yidhahdaan axaadiista taxriiminaysa waa mansuuq qaar way ta'wiiliyaan oo qiyaamka la sheegaayo oo ladiida socodka waa ay leeyihiin qaarna way jamciyaan maslaga jamciga oo waxay leeyihiin axaadiista nahyiga diidada diiddada ah waa calaa altansiih axaadiista jawaaskana waaba iska jawaas caadi ah taxriim ma ahan ay leeyihiin eh, marka culimmada qaarna waxay leeyihiin jamciga ayaa habboon qaarna waxay rajaxayaan in axaadiistan waxaa weeyaan eh, eh, taxriimka ay muqadamta alcumuum marba meesha khilaafka bato inuu qofka sida axwadka ah maro ayaa wanaag badan mararka qaaroo duruufta qofka ay ku kaliftana axaadiistan kala uu iska ada xaggeeda laakiin asalka cunitaanka iyo cabitaanka uu ahaada fadhiga hada wallah aclam wsala allah wslam cala abdin rasuuli mustafa